أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka afar iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب wa sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay mawduuca ku saabsan sujuudda marka loo dhacaayo oo la sujuudaayo ma gacmaha la horaan dhigayaa mise ruugaggaa la horaan dhigaya waana ijmaalan waa soo sheegnay in axaadiis yacni iskhilaafsani mawduuca ay ku sugan tahay oo xadiiska waa'il ibnu xujr iyo xadiiska abi hurayra midna wuxuu sheegayaa in ruugagga la horraysiinaayo midna wuxuu sheegayaa in gacmaha la horraysiinaayo laakiin saynu sheegnay Ah, xadiidka waa'il ibnu xujri waa daciif oo asixin saas aawadee xadiidkan abi hurayra ma caaridaayo xadiidkan abi hurayra ee sheegaaya idaa sajada axadukum falaa yabruk kama yabruku albaciir walyadac yadayhi qabla rukbatayhi waa xadiid saxiixa ah. ahlucilmi badan baana quweeyey oo saxiixiyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay sheegeen markay labada xadiisba soo dhowaynayeen in xadiidka abi hurayra waa kan sheegaya falaa yabruk kamaa yabruku albaciir waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi inuu yahay mid ka xoog badan ka waa'il ibnu xujr siduu xaafid ibnu xajarba ku sheegaayo buluuqulmaraamka oo u odhanayo wa huwa aqwa min xadiisi waa'il ibni xujr iyo sida ibnu sayid innaas xaafidka la yidhahdo laftiisa uu yidhi axaadiista sheegaysa in gacmaha la hormariyaa way ka xoog badan tahay axaadiista sheegaysaa in ruugagga la hormariyo xadiidkani weliba waxa weye wuxuu shawaahidda quweynaysa ee sii taageeraysa waxaa ka mid ah xadiidka hore ee cabdullahi ibni cumar kaana yadacu yadayhi cala alardi qabla rukbatayh bukhaari saxiixiisa waxa uu ku soo arooriyey isagoo ficilka cabdullaahi ibnu cumar sheegaya inuu gacmaha horraysiin jiray oo rugaga ka horraysiin jiray markuu sujuudaayo markaa siiqa tacliiqa ah oo siiqatuljasmi ah ayuu bukhaari ku soo arooriyey laakiin xadiis marfuucnimo uma soo warin laakiin ziyaadada markaa inuu rafcinayana waxaa ziyaadiyey ah, ibnu khusayme iyo xaakim iyo daara qudni ayaa ziyaadiyey oo xadiidkoodu sheegayo in cabdullaahi ibnu cumar uu gacmaha ka horraysiin jiray dhigitaanka uu rugaga dhigaayo inuu ka hormarin jiray gacmaha inuu dhigo gacmaha inuu dhigu horraysiin jiray markuu sujuudaayo waxaanu markaa sheegay in nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas samayn jiray cabdullahi bin cumar markuu sidaas sameeyey ayuu wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam baa sidaas sameeyey xaakimna xadiidka waa saxiixiyo wuxu yhi waa saxiix calaa sharti muslim shardiga muslim buu ku asaxay culamo kalena waa saxiixiyeen cabdullahi bnu cumarna waxa la yaqaanaa mutaabacada badan ee uu nebiga sala allahu aleyh wasalam uu isku dayaayo wax walba inuu nebiga ku raaco taana waa la ogsoon yahi marka miduu cabdullahi bnu cumar og yahay in nebigu sala allahu aleyh wasalam khilaafkeeda samaynaayo oo habeen iyo maalinba soo noqnoqonaysa oo salaad kasta uu tukanayo nebigu sala allahu alayh wasalam ama faral ha ahaatee ama sunno ha ahaatee uu ogsoon yahay cabdullaahi ibnu cumar ila kama qarsoomaysee hadduu nebigu markaa horraysiin jiray ruugagga horraysiin jiray mid ka qarsoomaysa cabdullahi ibnu cumar ma aha miduu sidaa ku og yahay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu mar walba ruugagga horraysiin jiray ou haddana khilaafo yani taas iyadu waa mid baciida waa mid baciida bukhaarina waxa uu siiqatuljasmi u soo naqliyo oo uu cid kaga calliqo iyadoo mucallaqa uu siiqatuljasmi kaga sheegaa waxaa lagu xambaaraa cidda uu ka calliqay inay ka asaxday oo saxiixa ka tahy xadiidka marfuucaana ibnu khusaymiya daara qudni iyo xaakim iyo baa markaas soo wariyey xadiidkan walyadac yadayhi qabla rukbatayhi ibnu warka uu yidhi wuxuu iska hor imanayaa xadiidka aakhirkiisa iyo awalkiisana sax ma ahaa culammadu waa radiyeen sida alcallaama axmed maxamed shaakir iyo alcallaama maxamed naasirudiin albani culammada radisay bay ka mid yihiin waxaanay caddeeyeen inayn iska hor imanayn oo laba shay iscaaridaya inaynay ahayn alcallaamatu ibnulqayim ibnulqayim waxau yidhi awrka labadiisa ruug labada hore kuma sugna labada dambay ku sugan yihin oo labada mafsila dib u baxsan labadaas ayaa markaa rugag ah culammada luqaduna ma taqaano in labada rug ee awrku labadiisa hore ay ku sugan yihiin warka noocaasna culammadu waa radiyeen marka waxa uu diidayaa ma aha in labada hore gacmihii lo ay uga dhigan yihiin oo gacmo loogu magacaabayo awrka laakiin waxa uu diidan yahay waa in rugagiisu gacmaha ku sugan yihiin taas iyadaa buu diidan yahay culammaduna waxay tilmaameen taa uu inkirayo culamada luqadu inay nasgareeyeen oo ay sheegeen labada ruug awrku in labadiisa hore ay ku sugan yihin oo labadan uu ku dhufanayo dhulka waa labadiisii ruug a'immaduna waa tilmaameen oo lisaanulcarabku waa sheegay ibnu siida muxkamkiisu ku sheego culamada luqada ka mid ah jaaxid oo ahluladabka ka mid isaguna waa sheegay waa sheegay taxaawi laftiisu waa sheegay bale aahaarta saxaabadu waa ku tusinaysaa macnaha noocaas ah oo taxaawi waxa uu soo wariyey oo sanad saxiixa kaga soo wariyey calqama iyo aswad oo ardaydii cumar bnu khadaab cilmiga ka qaadanaysa ka warinaysa ka mida inay yidhaahdeen labadaa taabici xafidnaa can cumara fii salaatihi annahu khara bacda rukuucihi calaa rukbatayhi kama yakhiru lbaciiru wa wadaca rukbatayhi qabla yadayhi taxaawi baana ku soo wariyey sharxu macaani ahaar waana saxiix waxay labadaa taabici yidhaahdeen waxaanu ka xafidna oo ka qaybnay cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah in salaaddiisa gudaheeda uu u dhici jiray rukuucda dabadeed labadiisa rug u dhici jiray xafidnaa can cumara fii salaati annahu khara bacda rukuucihi calaa rukbatayhi kamaa yakhiru albaciir siduu awrku u dhici jiray inuu labada jiray labada ruug u dhici jiray oo labadiisa low uu dhulka markaas sidaa u dhigi jiray ama ugu dhufan jiray wa wadaca rukbatayhi qabla yadayhi waxay ku sii fasireen labadaa taabici labadiisa ruug buu dhigi jiray cumar labadiisa gacmood ka hor marka taas waa camalka uu marka cumar ibnu khataab uu sameeyey waxaanay ku tilmaameen inuu sida awrku u fadhiisto kale inuu u fadhiisan jiray waxaanay ku fasireen labada ruug horraysiin jiray taasna waxa uu ku sameeyey waxay ahayd marka ijtihaad xaggiisa ayuu markaa ku sameeyey xadiidka nahyiguna ma soo gaadhin xadiiska nahyiguna ma soo gaadhin oo xadiiska nahiye falaa yabru kamaa yabruku lbaciir saasaa lagu xambaaraya lagu tawjiihinaya awsaaci laftiisa waxaa ka asaxday buu yidhi sheikhu lalbani oo sanad saxiixa kaga soo aroortay inuu yidhi adraktu nnaasa yadacuuna aydiyahum qabla rukabihim awsaacina taabiciintii buu soo gaadhay waxaan soo gaadhay buu yihi dadku yagay gacmaha horaan dhigaan rugaga ka hor bimacnaa siduu taabiciinta ka soo gaadhay saasay ahayd waana ka asaxday saas aawadee aimo badani waxay arjaxayaan xadiidkaa sheegaya in gacmaha la horraysiiyo ibn abi daawuud wuxu uhi wa huwa qowlu asxaabi alxadiis bimacnaa asxaabuulxadiiska badankoodu waa siday ku tageen in la horraysiyo gacmaho gacmaha la horraan dhigto haddaba sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yidhi mas'ale ghariiba haddii gacmaha la horraysiiyo haddii rugaga la horraysiiyaba dhib ma leh waxaana la ysku hayaa markaysaga afdalku waa kii laakiin midna dhibaato ma leh wa su'ila sheikhulislaam raximah allahu can isalaati wa itiqaa'i alardi biwadci rukbatayhi qabla yadayhi aw yadayhi qabla rukbatayhi fa ama asalaatu bikilayhima fa fajaa'izatun biitifaaqi alculamaa marka shayga hariibki waxay tahay culammada itifaaqooda inuu ku soo raray kii la horraysiiyaaba inay bannaan tahay oo yidhi culammadaa isku waafaqsan haddii rugagga la horraysiiyo haddii gacmaha la horraysiiyo labaduba inay bannaan tahay waa biitifaaqi alculamaa in sha'a almusalli yadacu rukbatayhi qabla yadayh wa in sha'a wadaca yadayhi suma rukbatayh hadduu doonana gacmuhu horaan dhiganayaa rugaga ka hor hadduu doonana rugaga horaan dhiganayaa gacmaha ka hor وصلاaته صحيiحaة في الxاalتayn باtiفاq اcلماء salaadiisuna waa صaxiixo labada xaalba bاtiفاaq الcuلماء waafaqsani culammadu isku waafaqsan yihiin bay saxiixa ku tahay weliba sida hadalkiisa ka muuqata uma jeedo tasixu maca alismi oo dembi la jirhkeed bay asaxday ugama jeedo waayo hore u soo yidhi fajaa'izatun biitifaaqi alculamaa walaakin tanaasacuu fi lafdali ha yeeshe culammadu waxay isku khilaafeen keebaa fadli badan sunna ahaan keebaa fadli badan bay khilaafeen buu markaasuu sheegay madaahibta culammada inay qaarba mid markaa yidhaahdeen ka hal horraysiiyo markaasuu yidhi labada mid walbana axaadiis baa lagu soo xadiis baa lagu soo wariyey labada mid walba xadiis sunanka ku sugan ayaa lagu soo wariyey masaladii saasuu usii waday hadalkiisaasi ku sugan yahay majmucat lfataawa ama majmuucu alfataawa mujalladka labiyo labaatanaad afar boqol iyo sagaal iyo afartan itifaaqa uu shiikhu sheegayna culamada qaarkood waa naqdiyeen oo waxay yidhaahdeen culammadu iskuma waafaqsana inay saasi bannaan tahay oo afdalkun la isku haya ma aha ee bacdu ahlicilmi waxay ka qabaan in labada mid ahaan waajib tahay ta kalena lagu dembaabayo saas iyadaabay culamada qaarkood ka qabaan ibnu xasmi raximah llah wuxuu yidhi kitaabkiisa muxallaha wuxuu ku yidhi wa fardun cala kulli musallin an yadaca ida sajada yadayhi cala alardi qabla rukbatayh walaa budda ibnu xasmi caalimka la yidhahda wuxuu yidhi faral waxa ku ah mid kastoo tukanaya inuu gacmihiisa dhulka horaandhigo rugagga ka horaandhigo markuu sujuudayo waana laga maarmaan inuu sidaa yeelo marka faral inay ku tahay ruux kastoo tukanaya inuu gacmaha horraysiiyo ayuu tilmaamay ahlu cilmi kaleo sidaa ku waafaqsanna waa jiraan ta kale asal waxa waa nahyiga taxriim falaa yabruk kama yabruku lbaciir qariina ka sarfinaysa haddaan la helin xadiidkan kale ee daciifka ah ee hadda caaridayaana dee waxa weeye maadaama aanu u beegtoomayn oo aanu saxiix ahayn oo mid haabita aanu ahayn mid waxa weeye ka sarfinaya ma aha oo ama amarka walyadac yadayhi qabla rukbatayhi waajibnimada ka sarfinaya ama falaa yabruk kamaa yabruku albaciir nahyiga taxriimka mid ka sarfinaya maaha marka almuhim masalada caynkaasa culamadu aad bay uga hadlaan laakiin khulaasadu waa sidaas bacd alculamaa waxay yidhaahdeen axaadiista sheegaysaa gacmaha horraan dhigo waa mansuukho oo waa la nasakhay oo waxaa dembaysay rugaga in la horraysiiyo axaadiista sheegaysa laakiin warkay sidaa ku sheegeenna sax ma aha waayo daliil caddaynaya inay sidaa u kala horreeyeen mar labaadkana ay saxiix yihiin axaadiista rugagga in la horraysiyo sheegaysaa labada midna ma jirto ama xadiiska lagu soo wariyey oo tilmaamaya waxaanu jiray jirray gacmahaanu dhigi jiray rugaga ka hor oo dabeedna markaasaa nala amray markii dambe inaannu rugaga horraysino xadiidkaasi ma asixin waa musalsal biducafaa saddex nin oo saddexduba daciif yihiin oo laba matruukiya yihiin ayaa iska warinaya marka waa musalsal biducafa ibraahim ibnu ismaaciil ibnu yaxya ibnu salamat ibnu kuhayl ayaa aabbihii ka warinaya aabbihiina awowgiibu ka warinaya marka ibraahim ibnu ismaaciil waa daciif aabbihii oo ismaaciil ibnu yaxya ahna waa matruuk awowgii oo yaxya ibnu salamata ahna isaguna waa matruuk saas aawoodee waa musalsal biducafaa xadiiskana ibnu khusayma wakayruhu baa soo wariyey waxaanu ibnu khusayma yidhi hadduu asixi lahaa nas buu masalada ku noqon lahaa inuu xadiidkaa ah hore mansuukh yahay kanna uu yahay markaa naasikhi inuu yahay laakiin dee waanu asixin markaa naskhigaasina sidaasaan u jirin oo mid sugan aynay ahayn culamada qaar baa waxay u awileen falaa yabru kamaa yabruku lbaciir in looga jeedo yacni xoog dhulka ha isugu tuurina ee si tartiiba ah. oo awrku markuu fadhiisanaayo dee ruugagga ama lawyadu dhulka dig kaga siiya bimacnaa saas oo kale dhulka dig ha ugaga siinine si tartiiba idinku atraaftiinu isu dhowdahay u fadhiista bacdu alculamaa baa sidaa doonay inay markaa ku fasiraan daba haddii tartiibtaa loo fadhiista bay yidhaahdeen oo sidaa degan loo fadhiisto atraaftuna isu dhowaato mushkilo ma leh tii la horraysiya laakiin wejiga noocaas ee culamada qaarkood ay ku tagaanna waa mid khalad ah axaadiistana waa khilaafsan tahay yacni selafka kale ugu horreeyeyna lama oga oo mid ay saxaabadii iyo taabiciintii ay samayn jireen ma aha marka culammadu waa radiyeen saalix almaqbali iyo markaysaga culamo kaleo la mid a ah ayaa laga soo naqliyey saas aawadee shawkani kitaabkiisa naylka waa ku radinayaa oo waxa uu tilmaamayaa warkaa uu yidhi marka waxa saalix almaqbali sheekh yamaniya weeye oo shawkani ka horreeyey waxa waxau odhanayaa markaa warkaasi yacni selaf ma laha axaadiistana waa ka hor imanaya sheekh albani laftiisu wuxuu ka soo naqlinayaa cibaaro macnahaas oo kale ku dhow waa yaro ishaaraya markaa wax saa ku dhow inay qaarkood yidhaahdeen oo saraqusti shiikhii la jiray uu ka soo raraya hadal ku dhow oo markuu fasirayey wuxuu ihi laa yabrukanna axadun buruka albaciiri shaarid qaala alimaamu imaamka waxaa loo jeedaa waa alqaasim asarakhsuti ayaa loo jeedaa wuxuu yidhi hada fi sujuudi yaquulu laa yarmi binafsihi macan naftiisa marub keliya yaanu wada tuurin kama yafcalu albaciiru shaaridu hayru lmutma'ini almutawaatiru siduu sameeyo awrka yacni cararka ah ee aan hayinka ahayn ee lugaha marba mid dhigta muwaatir waxaa la yidhaahdaa yacni awrka aan mar labada low dhulka wada dhigin ee mid keliyuu dhigayaa dabeedna midka kalu marka dambe dhigaya kaasaa muwaatir la yidhahdaa taasina waxay dhib ku tahay haddii cidi saaran tahay labadii low aanu mar wada dhigin ee mid keliya dhulka ku dhufto waxaa dhici karta qofki inuu ku dhibaatoodo ama ka dhaco walaakin yanxadu muطma'inan yadacu yadayhi uma rukbatayh wuxuu dhulka markaa yani ugu degayaa isagoo xasiloon bimacnaa si tartiibu u fadhiisanaya ou gacmaha horaan dhiganayo marka halkaa dee ay isagu qayday in gacmaha horaan dhiganayo ayo bacdi waxay yidhaahdeen hadduu sidaa tartiibta u fadhiisto mushkilo ma leh labada ku horraysiiyo bacdu alculamaana hadalka ibnu taymiya itifaaqa uu ku soo raraayo waxay ku fasireen oo yidhaahdeen waxay u badan tahay inuu uga jeedo haddaanu xoog dhulka isugu tuurin oo si sahlan u fadhiisto oo aanu sanqadhaa iyo digtaa iyo marka waxa weeye qururux inuu marka kala eriye iyo inuu boor kiciye iyo inuu marka sanqadh weyn sameeyo iyo ashyadaasi haddayna jirin inaan dhibaato lahayn inuu macnaha uga qasdaayo ayaa laga yaabaa bay bacdulculamaa yidhahdeen calaa kulli xaal say doonto ha noqoto ama muraadka sheikhu siduu doono ha noqdee sida saxiixi waxay tahay mas'aladaas ee sunnadu ay tahay ee axaadiista qawigiina kusoo aroortay ee mucaarid markaa u beegtoomi karoo ka hor imanayaana aanu jirin waa in marka la sujuudayo ay sunno tahay in gacmaha la horraysiiyo oo ruugaga in la horraandhigo laga horraysiiyo sidaas inay tahay sida waajibka ah ee sunnihii nebiga iyo dariiqadii nebigu ay saas tahay sunnada ugama jeedno tii muqaabilka waajibka ugu ahayd ee waxaynu uga jeednaa asunata almuxamadiya ayaan u jeednaa oo tariiqatu rasuul sala allahu aleyh wasalam ah waayo qowlkiis iyo ficilkiisiba nebiga sala allahu aleyh wasalam saasay ku kulansan yihiin adilada saabitadae soo arortay sheekhu waxau yihi raximah اllah wa kaana wuxuu ahaa nebigu salى اllahu عaleyh wasalam yumakinu anfahu mid makansiyo bimacnaa ku suga oo makaan uga yeela anfahu sankiisa wa jabhatahu iyo markaa halkaa sujuuddiisa min alardi arlada ayuu markaa makanin jiray oo ku sugi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waana saxiix wa qaala wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam lilmusii'i salaatahu kii xumeeyey salaaddiisa wuxuu ku yidhi idaa sajadta famakin lisujuudika markaad sujuuddo famakin yacni ku sug lisujuudika sujuuddaada daraaddeed u sugoo tamkiini arlada markaa ku sug yacani wejigaad dhulka ku hayso si fiican ugu sug xadiidkan abu daawuud iyo axmed baa soo wariyey sheikhuna waxa uhi sanadkiisu waa saxiix wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd idaa anta sajadta haddaad adigu sujuuddo fa amkanta aad markaa ku sugto wejhaka wejigaaga iyo weyadayka labadaada gacmood arlada ku sugto aad makaniso xataa yadma'inna ilaa uu ku xasilaayo kullu cadmin laf kastaaba ay ku xasilayso minka adiga kaa midi ilaa mawdicihi meeshiisa ay ku xasilayso xadiiska sheikhu waa soo ikhtisaariyey qadarkaasuu ka soo qaatay qadarkaa ayuu ka soo qaatay xadiidkana ibnu khusayma ayaa soo wariyey wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahda laa salaata salaadi uma jirto liman laa yusiibu kaanu haleelayn anfahu sankiisa aanu haleelayn min alardi xagga arlada aanu ka haleelayn maa yusiibu waxaa haleelaya aljabiina yacni markaa waxaa haleelaya yacni koodkan sare ee sujuudda ah waxaa haleelaya ee wejiga ka mida waxaa arlada ka haleelaya wax la midii haddaynay ka haleelin sankiisana arlada xaggeeda aynay ka haleelin salaadii uma jirto xadiiskaana waxaa soo wariyey daaraqudni iyo tabaraani baa soo wariyey anfahuna waxay noqonaysaa mafcuul muqadama ayay noqonaysaa in faacil laga dhigo oo markaa maada dambe ay mafcuulkii noqotana oo sidaa lidkeedii ay u dhacdana taasna waa ku bannaan tahay taasna waxay noqonaysaa liman laa yusiibu kaanuu haleelayn anfuhu sankiisu aanu haleelay min alardi xagga arlada aanu ka haleelayn maa yusiibu ljabin waxa markaa ka haleelaya marka laakiin wejiga hore ayaa mutabaadira oo sida jabiinkuba uu mafcuul u yahay oo arlada xaggeeda wax ka haleelayaan insankana yacni marka xagga arlada wax ka haleelayaan oo isagu mafcuul noqdo wejigaas ayaa markaa mutabaadira hore aynu maray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yumakkinu aydan mid ku suga buu ahaa noqoshaynu ku noqonnay rukbatayhi labadiisa ruug iyo wa atraafa qadamayhi labadiisa addiin dacalladooda bimacnaa faraha oo daraf waxaa waa markaa addimadii faraha markaa caaradooda daraf ah marka darafyada marka addimada waxaa looga jeedaa faraha loo jeedaaye faraha yacni markaa addimada addimada farahooda iyo markaa ruugagaba waxa uu ahaa nebigu salى اllahu عalيه waslm mid dhulka ku suga ayuu ahaa xadiiskaana bayhaqi baa soo wariyey sheikhuna waxa uhi sanad saxiixuu ku soo wariyey sanad صaxiixa ayuu ku soo wariyey wayastaqbilu nebigu salى اllahu عalيyه wasalam waa qaabili jiray bisuduuri qadamayhi labadiisa addin xaggooda hore waa farahe wuxuu markaa la qaabili jiray wa biaطraafi asaabicihima iyo farahooda dacalladoodaba wuxuu la qaabili jiray alqiblata qiblada ayuu la qaabili jiray oo xagga qiblada ayuu u jeedin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo abu daawuud ziyaadada bisuduuri qadamayhi waxaa markaa ziyaadiyey yacni isxaaq ibnu rahwey baa musnadkiisa ku soo wariyey wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk